إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sala allahu alayhi wacala aalihi waasxaabih waman tamassaka bisunnatihi wahtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin wabacd allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi calaa kulli xaal waxaynu ku dhex jirnay baabkii mucaamalaadka iyo nidaamka bulshadu ay ku wada dhaqmayso marka ay wax kala iibsanayaan iyo markay kala baxayaan xaaladda ay dadku wada dhaqmayaan nidaam almucaamalaat baabkani waxa wey baab aliqraar qofkii wax qirta qofku hadduu cid wax ku qirana shaahid baa la idhaahdaa hadduu isagu wax isku qirana iqraar baa la idhaahdaa macnaha qof ayaa wax uu qabo ayuu ku caddeeyey qofku wax ku caddeeyey waa markhaati oo shaahid weyn isagaa wax isku caddeeyey waa muqir iqraar baa la idhaha marka midiba halkiisuu gelaya waa baabkani waa mashruuc macnaheedu waxa weeye mid la ogol yahay shareecadda dhexdeeda qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaac iyo qiyaaskaba kitaabka qur'aankaa markuu ilaahay ka warramaya iqraarkan walyumlil iladii calayhi alxaq aayat dayn fi aakhiri suurati albaqara waxaa ilaahay uhi qofka daynta qaadanaya isagu karaaniga ama qoraaga ha u yeedhiyo waxaasaa laygu leeyaha uqor uqor saas oo kale taa macnaheedu waxa weeye waxa qiraal bay tahay in waxaa la igu leeyay taariikhda ay leedahay goortaa bixin doono u qor taasi waxa weeye waa qiraas waaya xagga sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu wax jiro yahay qiraalku xadiidka bukhaari ee muslim ku sugan baa caddayn anas ibnu malik min xadiidi anas ibnu malik waqdu yaa unays ila mra'ati haada fain ictarafat farjumha xadiidkaasi waxa uu leeyahay sow ka lah gabadhaa iyada ahee ninkani uu yidhi waa ka sinaysa nin meesha joogay oo lagu hayay haddii ay qirato iyadana dee xeer ciqaabeedkii ku fuli habeenkii dhaweyto waxaynu soo nidhi marka iqraarka la eego xukunkiisa iyo midhaha ka dhalanaya ina aliqraara xujatun qaasira qiraalku waa xujo gaaban xujo gaaban waxaa loo jeedaa dee taa waxaa Eh, ka soo qaadan kartaa baarka marka aada marayso eh, mafcuulka ayaa culamaa u waxay odhan jireen hada ficlu qaasir wa hada ficlu mutacadi waa ficil qaasira iyo ficil mutacadi ah ficilku marka uu faacil keliya qaadanayo waa qaasir baa la odhan jiray ficilku marka uu mafcuul qaadanayo waxaa la odhan jiray waa yatacaddaa aw mutacadin ilaa mafcuul aw ilaa mafaaciil mafcuul buu u gudbayaa waaya marka tanna waa sidoo kale oo markhaati kolkuu qofku furo markhaatigiisaasi cid kaleu gaadhaya oo cid kaleu wax ku caddaynaya laakiin kolka uu isagu wax isku sugo dee tiisaasun baa loo tixgelinayaae cid kale uma gudbayo waaynu arki doonaa markaas taa waxaa usii daliilada xadiidkii aynu soo marayna habeenkii dhaweyto ninkii nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee yidhi sidan ku dhacaye xeer ciqaabeedka iga fuli waa nin iimaanku uu kilkilinayu dabada ka wado oo xaaraantan uu ku dhacay xejin waayey dabeed nebigu waxa yihi balkaxeeya oo xeer e, dee ku dhufta wixii lagu edbinayo lala dhacay oo nin dhalinyaraabu ahaan xaas hore soo marin wuxuu nebigu ku uhi teedaad ka sinaysat ta heblaayo la idhaahda buui heblaayadii haddii loo yeedhayna nagtay xarfisa kadaba calaya wallahi inii la carush dan daas bay tidhi dalaa ka higle wallahi inaanan garanaynba gabadh wanaagsan ba dee nebigu waxa uu ku yihi yaa ku markhaatiya inay saragteen dee wuxuu yihi markhaati ma hayo haddaba kol haddii aanaad markhaati haynin sinadaad qiratayna dee waa lagaa jari buu ihi boqolkeedii shaabu inantan aada qadafteed markhaatiya u weyday maadaama iyadu qiro weydayna sideetankeedii qadafkaa lagu raacay boqol iyo sideetanka utiriya tiriya baxar buu galay marka ninkaa isaga ah qiraalkiisii wuu xujayn kari waayey iyada waa xujatun qaasira isaga le waaya hadduu isagu qirtay dee iyada maxaa ka koseeya saas weeye oo wixii xumaanahee maaragtay macsiya qofku hadduu galana inuu asturu ilaahay u toobadkeeno mooyaane inuu qirto maya mid baa <clears throat> innaga waxay iska jirta caado xunoo gabadhu markay uraysatay sinaya waxaa ku dhacdo markiiba waxaa la odhanaya intoo la kilkiliyo yaa kuu baxay na yaa kuu baxay bay odhanaya dabeedna waxay leedahay hebel marka hebelkaasi haddii uu dafiro oo sida ninkan oo kale sida gabadhan uu yeelo laga hai maayo xagga de curfigeena soo maha laga hai maayo waaa lale waya reer hebel annagaa isukayana sakaysaa inantii ama ku qaata uurka ah haddii kale ka dhaarta oo qirta kirashaduna ma jirto dhaartuna ma jirto waa qasabun waa dhugdhugtii jaahiliyada sidaa darteed dhaarna xaq looguma laha oo arrimaha ilaahay iyo wixii xeer ciqaabeedka dhaaruhu ma galaan markhaati lagu caddeeyo mo dhaar laguma caddeeyo naartu waa wixii xuquuqda bani aadamka taasi waa masale kaloo baabu zinaaba inoogu iman doonta laakiin waxaynu baraarujinaynaa un inaanay qiraalku aan u gudbaynin wax kale haddii a markaa intiinani e, laba qof hadday meel tuug lasoo wada qabto oo idhaahdo anigu waan xaday kan kalena wuu ila xaday oo kii kale dafiro kanun baa qiraalkiisa loo qoraya ah, kan kal kanunbaa loo qoraya hada salaam waay taasi markaa waxa weeye waa xujatun qaasiro wey markay macnaha qaaciidadaa sheegayaa saasay uga jeedaan wa can abi darin radia allahu canhu qaala qaala liya anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau igu yihi buui qul ilxaqa walow kaana muraa xaqa ku dhawaaq hadduu doonayo haba qadhaadhaado oo ha kugu adkaado saxaxa ibnu xibbaan min xadiidin طawiil xadiid dheer buu ka soo gaabsamayoo uu intaa kusoo gaabiyey oo wuxuu ahaa saaxiibka wuxuu ii dardaarmay inaan xaqa idhaahdo ama dheeraado walaa akhaafa fi llaahi lawmata laaib miday canaananayo i hanjabaya hanjabaadiisa inaanan xaqa uga joogin wa andura ilaa man huwa asfalo mini inaan eego dadka iga nicmo yar ee iga hooseeya xagga nicmada wa andura ilaa man huwa aclaa ilaa man aclaa mini cidda iga dheeraadna inaanan u hanqaltaagin waan uxiba almasaakiina waan adluwa minhum inaan masaakiinta jeclaadoon ka ag dhowaado waan asila raximii wain qaacuunii wajafawnii qaraabada inaan xidhiidhiyo haba i gooyeen waalaa as'ala axada shay-an inaanan cidnaba waxbu baryin waan astakfira min laa xawla walaa quwata ila billah ereygaana inaan farabadsado fainaha min kunuuzi ljanna kaydka jannadu ereygaasi ka mid yahay dikriga jannadu ka mid yahay marka xadiidkaa dheer bay intani ku jirtay waa wasaaya kariima dardaaranno wanaagsan oo nebigu ummadda uga tegay calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka adigu waa heer lagu dariishan karu gaadhay iyo maya sanadkiisa dacfi baa ku sugan labadaba la yidhi way ku murmeen culimadu cumuuman laakiin macnaha uu sheegayaa waa macno saxa waay marka qiraalku inuu waajib yahay oo shayga xaqa ah adiga naftaadaba ha ku adkaadee waad ka dhawaajin oo maaragtay naftu haba kasoo taagnaatee dayn maysida xaqa waad ku yeedhinaysa qofku haddii uu wax dhaco haddii uu qof dilo waa inuu iska qirto intii aakhiro loo qabsan lahaa ifka ha la kala baxo ha la kala gurtee ha caddeeye warkii waa xujo qawiya oo qofku aanu ka dhaqaaqi karayn kol hadduu qirto xuquuqda kale laba ahoo xaqu aadamiyiin wa xaqu llah ilaahay xaqiisa iyo xaqa bani aadamka marka xagga qofku uu qirto xaq ilaahay ku leeyahy ee la doono in xeer ciqaabeed iyo waxyaabo ka ratibaya lagu fuliyo waa inaanu ka noqon baa shardiga inaanu ka noqonin laakiin oo de hadduu ka noqdo maalan siduu qirto dabeedna markii lagu oogayay buu ka noqday oo laskaga hadhaya ninkii la rajminayo nebigu i soo rajmiya naacis ayaa lagu yii wuu cararay markaanu ku daldalnay dhagaxii ayuu xejin waayo u cararay riwaayanka qaarkood baa tilmaamaya alaa taraku inuu nebigu warma iska daayaan cararkaasaa laga faaidaysanaya inuu ka noqday xaqa laakiin bani aadamka kol haddaad qirato oo qofkuna uu miyir qabuus qaangaar yahay oo u waxaasaa la igu leeyahay waa laga qorayo mar labaad buri waa ilowsanaa iyo sidanaan ahaa labada qowlka horunbaanu qadiimkaagaanu qaadadnaye jadiidkaagu namuu marin wey qowlkaaga horun baanu qaadane ka dambe nama marayo xaqa baniaadamka kol hadii la qirto warkaas uu dhamaaday qof baa wax safiray dabeedna hal mar buu qirtay dee markaasuna markhaatiyaa loo sameeyay kolka ka dambeeya hadduu dafiro markhaatiyaashiisiiba qiraalka ku markhaati kacaya qofka mutahamka la yidhaahdo haddii isaga la garaaco oo lagaga yeedhiyo sidaa lagaga keeno dembigii uu galay waa la eegayaa qariina jirta iyo in kale calaamooyin hadday muujiyaan calaamooyin waxaan caddaynaya loo haysto iyo qiraalkiisibaa iswaafaqay markaasoo kale waa lagu qaadi kiisa haddii laakiin wax qariinaya calaamo loo haya aanu jirin garaaca lagu xisaabtami maayo talan waa la arkayay qofkan markuu waxadayeyda dabeedna xoolihii keen baa la xoolahaa ma hayaba way dhacmeen waan cunay waa la sii qaaday wixiina markuu xadaya waa la arkay waa la karbaashay ilaa lagaga soo tuuro o yii waa kan halkan uu ku jiraa dee markaasoo kale qiraalkii waa lagu xisaabtamay ama hebel baa qaaday wixii waa runtiina waan haye hebel baa qaaday waa laga qori baabkaas waa baab liqraar qiraalkiina saasuu ukala duwan yahay shardigiisu waxa weeye qofku inuu yahay baaliq caaqila oo mukhtaar ah macnaha qof wixii aan si aynu hore usoo sheegayna xaaladaha dee ilan eh, qofka mutahamka a ah, mararka qaarkoodna waa lagu xisaabtamaa qiraalkiisa mararka qaarkoodna laguma xisaabtamo marka asalka dacwadda uu jiro ama raad weyn lahayo ayaa lagu xisaabtami karaa qofka hadduu qaangaar yahay isla markaana uu yahay eh, mid miyir qaba waa lagu xisaabtami doonaa baab lcaariya caariyadu waa ergisaysigii qofkiioo wax ammaanaysta cid kalu wax ka ammaanaysa inagu ammaanaysigaas umaynu idhaahnaa ama ergisaysi marka xukumkeedu xagga sharciga kolka laga way jirtaa waana wax wanaagsan inaad tidhaahdo hebelow kitaabkaygan qaaban soo akris ama gaadhigaygan ku soo intifaac shay dee ilaahay loogu dhowaanayo qurba-a weyn waa samafal samafalkaasoo qofku uu diidana dee waa ka alla ku eedeeyey munaafiqiinta wayamnacuuna almaacuun wayamnacuuna waxay diidaan almaacuuna adeega la kala ammaanaysto ayay diidaan oo idhahda waxba ku ammaanayn mayno ku irgisayn mayno naga raalle ho munaafiqiinta alla ku eedeey leanna qof waxa aada u baahan tahay oo dhan qof wada haystaa wuxuu ubaahan yah o dhan wada haystaa wuu yarya hadda waa lagu baahanya hadna waad tahay jaarka saaxiibada kulu daalik dadka magaalada wada jooga marka in dee la isdhaafsado wax dhan weyn tacaawanuu cala albiri waataqwa baabkaasay soo gelaysa rasuulku sala allahu calayhi wasalam isaga laftiisu waa ammaanay sidaynu arki doono weliba nin gaala ayuu ka irgisaystay alaab oo uu ka ammaanaystay wax jiro weye baabka can samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau ihi cala lyadi gacantii waxa ku waajiba gacantii qofka maa akhadat wixii ay qaaday xataa tuaddiya jeeroo ay gudato rawaahu axmed wاlarbaca wasaxaxahu alxaakim isaguna saxiix buu ka dhigay xadiidka xaas qaarkoodna dee macluul bay ku dhigeenoo waxa ay leeyihiin cancanada ku jirta xadiidka xasan iyo samaro udhaxaysa ayaa itisaalkii meesha ka saaraysa tirmidi isagu xasanun saxiix buu ka dhigay saxiixun xasan marka xadiidkaasi waxa uu tilmaamaya macnaa qoladani macna almawsuul bay itexgeliyeen cancaladaasi inaanay dhib lahayn qoladan kalena waxay leenahay xasan maadaamu samuro xaggiisa cancano kaga warinayo yaan lagu xisaabtamin inuu mutasil yahay gacan walba waxaa lagu leeyahy wixii ay qaatay qofku hadduu wax ammaanayso haddii uu wax ijaaraysu kirayso haddii uu wax wakiilka yahay qofku wixii uu qaaday ayaa waajibku waa inu soo celiyo wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed wuxuu leeyahy ummaddan isagoo saxaya tilmaamaya addi lamaana amaanada qof yow muslimka ahi gaadhsiiyo u gudbi ilaa man i'tamanak ciddii ku aamintay ammaanada gaadsii walaa takun man khaanak cidda ku khiyaamayso adugu ha khiyaamayn addi lamaanata ilaa man itamanag cidda ku aamintay ammaanada gaadsii walaa takun man khaanak cidda ku khiyaamayso ha khiyaamayn oo sideedaba xaaraanta laguma ficilsamo wey hadduu qofku xumeeyo adugu ha kula tartami xumaantii ha odhan wii xumeeye ama waan xumayn rawaahu abu daud wtirmidi waxasana wasaxaxahu xaakim wastankarahu abu xaatim araazi waakhrajahu jamacat min alxufaad wahuwa shaamilu lilcaariya caariyadii buu dhammaystirayaa baabka caariyada daliil buu yahay weyn almuhim xadiidku waa la daliishan karaa xasan iyo saxiix ayay ku tilmaameen culimada mukharijiinta xadiidkanna saasuu xusay ka saddexaadna eeg saddexda xadiid si uu maaragta isku dhan bay u wada socdaane waaya wacan yacla bni umaya radia allaahu canhu qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yihi ninkan wuxuu ku yihi idaa asadka rusulii qoraal buu sameeye marka iyo fariin rusushaydu marka ay kuu timaado ciddaa aan soo diray fa acdihim waxaad siisaa halaaiina dirca soddon dirac dirac diricii laga gashanaya hubka dirac bereed diricii birta ahaa qultu yaa rasuula allah waxaan ku uhi nebi allow acaariyatun madmuuna ma waxa weeyaan shay la kala irgisaystay oo la ii magdhabi doono aw caariyatun mise waa shay la irgisaysanayo irgisaysanayooo mu'addaatun la ii soo celinayo qaala wuxuu uhi bal caariyatun mu'addaa waa shay lagaa ammaanaystayoo laguu soo celin doono haddii ay baaqi tahay hadday dhibatana aan lagu magdhabayn rawaahu axmed waabu daawuud waannasaa'i wasaxaxahu ibnu xibbaan walxadiidu saxiix marka xukumkiisa la eego ninka nebigu waxa uu ku yihi yaclabnu umaya la yidhaahdo soddon dirac bele ee dinacan laga gashado dagaalka seefta waranka waxyaabaha soddon raggaa ku yimid sii bay ku dagaalgalayaane su-aal buu weydiiye wuxuu hi dee inay caariyatay garta laakiin miyaa la ii magdhabaya hadday lumaan mise waa la ii soo celinayaa hadday joogaan maya waa laguu soo celin doonaabu hadday joogaan unbaa xaqaad u leedahay in laguu soo celiyo muaddaah iyo madmuuna waynu fasiri doonaa ee ka dambena la ah wa can safwaana bni umaya radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu istacaara minhu waxa uu ka irgisay ama ka ammaanaystay safwaan duruucan qalabkan lagu dagaalamo ee la gashado yowma xunayn dagaalkii xunayn ee sanadii tobnaad gaal buu ahaa markaas safwaano weli muu islaamin oo reer maku ahaa waar noo soo dhiib buuhi hubka qalabka faqaala markaasaa waxau ihi akasbun ya muxammad waar muxamedo miyaad idhacay miyaa la isdhacayaa buui moxamed qaala markaa nabigu waxau ihi bal ku dhici mayne caariyatun waa shay aanu kaa irkisaysanayno oo madmuunatun lagu magdhabi doono rawaahu abu daawuud wa axmedu waاnasaa'i wasaxaxahu alxaakim waahraja lahu shaahida wuxuu usoo wariyey xaakim markhaati kale oo daciifan aan adkayn oo daciif xadiid kaleo daciif u shaahid uga dhigay cali bni cabbaas xadiidku marka la eego darajadiisu waa xasan la daliishan karayo waayo dhowrkan xadiid marka aada eegto waxay tilmaamayaan horta shaygii la kala ammaanaystay in la soo celinayo midiba si u dhigaba midiba cala lyadi ma akhadat xataa tuadiya gacantii waxaa lagu leeya wixii ay qaado jeeray soo celi kan kalena wuxuu kuleeyahay qofkii ku aaminay ammaanadiisa si kii ku khiyaamaynina ha khiyaamayni kan kale waxa uu leeyahay caariyadii waa mu'addaatun mid la soo celinayo kan kalena wuxuu leeyahay caariyadii waa madmuunatun mid la magdhabayo marka u horeyso waxaad ka qaadatay qofku wixii uu ammaanaysto inay waajib tahay inuu soo celiyo taasi horta waa macni haddaba xukumka caariyadu ama yadiisu ma yad lamaana miya mise waa yad damaana musalaxaasi waa musalax fuqahada dhexdooda macruuf ku ah eray bixinta noocaas shayga aada qaadato eed cid ka qaado haddii marka uu dhacmo ee dhibaata ay ku timaado mar walba la magdhabayo ama gaboosala kaa yimaado ama yuu kaa iman kol walba haddii magdhowgiisa laguu leeyahay yaddiisa waxaa la idhaahdaa yadu damaan waa la magdhabaya haddii waxaan marka uu gacantaada ka baxo ama dhibaata ay ku timaado kolka gaboodfal kaa yimaadana la magnabo kolka aan xaggaaga waxba dhibaatii ka imanina aafa samaawi ay ku dhacdana lagaa daayo oo aan lagaa magnabanaynin yaddiisa yadul amaana la ydhaha markaana yadul amaana ayaa la idhaahdaa tusaale masalan iminka dee shayga aan wakiilka kaaga ah aan kaxeeyey aan wakiilka ka aha aan soo iibinayey iyo gaariga aan kaa dhacay isku mid maaha qofku gaariga lagaa dhacay yadaa qaadatay waxaa la yidhahdaa waa yaduu damaan mar walba qofkii uu magnabay haddii isaga laga sii dhaco bal war oo laga sii qaado iyo waxqaataa laga sii qaaday kuma dacwiyayo aafa igu dhacday qudhaadaa aafaaha wey qudhigaaga ayaa waxyeello ah wuu qallidbo wuu baaba'ay ay oo haddee maqaadiir baa igu timi laga dhagaysan maayo waa halkan dhigun waa magdhowo laakiin haddii wakiil uu waday soo iibinayey ama ku shaqaynayey waxaa loo eegaya hal tacadda am la xadgudub miyuu sameeyey mise ma samayn hadduu xadgudub sameeyey de isagaa iska bixinaya xadgudub maxaa ah maxaan xadgudub ahayn waa qiimayn kale iyada haddii aafo samaawi ay ku dhacdayna dee waxba laguma leh labadaa baab iyamay gelaysaa caariyadu culimada qaarkood waxay leeyihiin waxay gelaysaa baabka ammaanada baab ulamaana oo qofkii haddaan wax tacadii samaynin oo aafa ku dhacdo wixii la irgisaystay waxba qofkii laguma laha waxay daliishanayaan xadiidkan leh iminka aynu arkayna safwaan nebigu muxuu ugu jawaabay ka safwaan bal caariyatun madmuuna waa caariyo la damaanayo waa la magnabaya qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin maya waa ammaano yadeedu waa yad lamaana oo waxay lamid tahay kiradii iyo wakaaladii iyo eh, wadiicadii iyo wixii nooca aha oo marka tacadi jiraa unbaa la magnabaa waxay daliishanayaan tan ninkanuu ugu jawaabay nebigu yo yihi bal caariyatun mu'addaa waa shay caariye ah oo laguu soo celin doono farqiga udhaxeeya wuxuu ay haddii waxaa la idhaahdo waa la mu'addaatun waa mid lasoo gudan doono lasoo celinayo wey madmuunatunna waa mid la magdhabayo wey macnaheedu waxaa la soo celiyaa wixii jira marka la celinaya markay jirto haddii aanay jirinna lama soo celinayo wey qofkii lagumaba lahaba magdhow ma jiro cayntii intay jirtuun baa lasoo celina marka madaahibtu waa ti aynu ka soo warramayna oo sababaha keena madhabu inay isku khilaafaan fahamka naska ama sida loo fasirayo waxaa sabab u noqon karta ikhtilaafka riwaayooyinka riwaayadana sidanay ku soo aroortay riwaayadana sidanay ku soo aroortay madhabba mid buu qaadanaya marka caariye la magdhabayo iyo caariye la soo celinayo waa noocaas labadaa baab madhabta shaaficiga iyo xanaabilada iyo waxa ay ku tegeen waa la magdhabaya haddaad wax ammaanaysato ama gaboodfalha jira ama yuu jirin kol hadduu gacantaada ka baxay waad magdhabaysaa oo qiimihii u lahaabaad bixinaysa halkaasay ku tegeen qaybtaa madmuunaday qaatay waaya akasku ya muxamed qaala bal caariyatun madmuuna waa caariye la magdhabi doono si kastaba ha ahaatee marka yadda had iyo jeer la yidhaahdo yaddu damaan ee kol walba la magnaba maba badbaba wax yar bay soo raaciyeen caariyada iyo kasbiga iyo ayuu baabay inta badan tusaalaha usoo qaatay mustafaadaadka xadiidka ninkan la yidhaahdo safwana waxa uu ahaa nimankii maka lagu qabtay sanadii sideedaad dadkiiu rasuulku sala allahu alay wasalam ka gacan sareeyey hore uma islaamin isagoo weli gaala hubkan ka qaaday waa lagu dagaalgalo xunayn xaggeeda loola weerar tegey wakti dambu islaamay sidaa darteed baa markuu nebigu usoo celiyey calayhi salaatu wasalaam hubkii alaabtan baa le lagu dagaalamayo iyada oo aan aanay dhammayn oo wax ka kala dhimayin markuu doonay inuu magdhabo wuxuu ihi iska dah waa intii islaamay bahay axaadiistani waa usuusha caariyada waa daliilada tusinaya baabkan caariyadu inuu jiro oo mashruucu iyo sidaa hore aynu usoo sheegnay in la soo celiyana kolka waktigii iyo ballantii ay gaadho waa faras in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha cala lyadi ma akhadat xataa tuadiya xadiidkaa iyadoo ay qaarkood daliishanayaan baad fuqahada arkaysa qaarkoodna iyagoon daliishanayn kuwa daliishanaya waxay leeyan wuu sugan yihi kuwa kalena wuxuu leeyahy way cilaysan yahay farqiga udhexeeya caariyada in la magdhabayo marka gaboodfal ay ku yimaado taa waa laisla waafaqsan yahay marka laakiin laysku khilaafsan yahay waa markaan gaboodfal jirin waayo waxaynu ka faa'idaysanaynaa axaadiistan waxaa khiyaanada la idhahdaa inay xaaraamtay khiyaanadu mar walba waa khiyaamo haddii aad khiyaamayso mid ilaahay u siciida oon waxba ku yeelin iyo haddaad khiyaamaynayso mid khaaina mar walba khiyaamadu waa khiyaamo marna xalaal noqon mayso xaaraan laguma difaac galo waay lidalik ba haddii masalan qofkani lacag foojariya uu ku siiyey markaasuu nagta kuu xarsiiyo waar adaan kaa qaata waar nagamaad qaadanana daabudi yaa ku markhaatiya tus numbarkiiya w u murma intaad mid kaleo foojariya soo qaata inaad indhaha u geliso adna oo aad tidhaahdo ninkaasi maalin buu boqolila eegtayo egtayo boqolkana la eeganaya tilka bitilka may ama mar buu xadaan xadaya ama wixii adiga lagugu khiyaameeyey inaad dad kale usii qariso maaha oo inaad miiska khasaara isku qarto waxaynu halkan ka faaidaysanayna in la kala qaadan karo hubkan lagu dagaalamo gaalada laga ammaanaysan karo laakiin iyagu aanay naga ammaanaysan karayn waayo dee wacada o soo isticmaalaya qofka gaalkaa wixii laga faa'idaysan karo waa laga faa'idaysanaya siyaasadii ay kamid ahayd calayhi salaatu wasalaam dee hijradii waxa kaxeeyeen inaan islaam ahayn oo madiine tusiyey markay gaaladu baadi doonayeen asraartiisa cidduu sirta ka qaadan jiray waxay ayd niman gaalada kamid ah oo aan laga shakisanayn hubka waxa uu ka qaadanayay iyo qalabka lagu dagaalamayo difaaca ahaa nimankan gaalada ah markaa xadiidkiisoo kan ka hor iman maayo uu nebigu lahaa irjic falan astaciina bimushrik mid gaalay maruu doona inuu colka la weerar galo ariga joog buui qof gaala kaashan mayne halkana kii gaalkaabuu kaashaday iskaashigaa kala duwan tan waxa wey qalab baa laga qaadanaya taa uu nebigu diidayna waxau ahaa dee ciidan meesha maraya ila wuu isku kaar hogi karaaye waxaynu halkan ka faa'idaysanaynaa cadaaladii nabiga sala allahu calayhi wasalam anta ku qaaday ayuu ninkan ugu soo celiya alaabta wixii ka dhinmayna waan kuu dhammaystiraya laakiin nasiib wanaag waktigii alaabta u soo celinayay iyadoo ninkii uu islaamay buu ku beegmay ayuu ku beegmay markaasuu dabeedna yidhi iska dah iska dah fuqahaau lxanaabilati yajcaluuna muanasa daaba bilmucaara cala almaali taasina waa baab kale macnaha wixii la kala ammaanaystay kharashka ku baxaya dee qofka ammaanaystay baa lagu leeyay ee kala alaabta iskale lama odhanayo marka wax lasoo ammaanaysanayo wakiil waa loo samayn karaa hebel iga soo ammaanee waxaa waxaad ka arkaysaa sirta ku jirta halkan waxa weeyaan iskaashiga bulshada ka dhaxaynaya ayaa la dhiirigelinaya uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka ku khiyaameeya ha khiyaamayn ammaanada si kii ku aaminay ka ku khiyaameeya ha khiyaamayna ammaanadiisa si iyo wixiisa u celi masale baabu dufri la idhaahdo masalatu dufr ayay halkaa ka sii yar farcaan fuqahadu oo odhanaysa haddii qof aan waxba ka soo saari weyn waxaagiibuu dhacay waxaagiibuu dafiray wuu kuu xoog sheeg maxkamad ka qaadan la waa intaadii ma ka xadi karaysaa <laughs> ya ma u dhow jiifayn karaysaaoo waxaagii wax la-eg ama waxaagii oo haysto si kale uga maarayn kari weyday ma ka farsamayn karaysa marka haddii dee maaro kale la waayo oo wax kale uu socon kari waayo fitno ka dhalanaysaana aanay jirin waxaagii waad ka qaadan kartaa bay ku tegayaan fuqahadu ilaa hadday ka darayso dee waa mushkilade haddaad in yaroo doonaysa ay ka darayso oo uu kuga dilay ama balaayo ka weyna dhacay taa waad ka dayin laakiin waxba dhici maayo intaad kusoo qaadato waxaagi ayaa hadduu ogaadana aad odhan doontaa dayntaydii soo celi adigu waxani waa inuu yahay wax la og yahay waxaan fadeexadi kaa soo gaarayn mafsado iyo dhibaato ka weynina aanay kaa soo gaarayn wax daahira waa inu sala marka la ogaado waxaan inuu qofkani kaa hayo haddii aad ka xadoo dhowta ay fashilanto de war waataa wada ogeydeena intaydi unban ban dee ninkan isaga ah intaan ka qaataen ka halqafay waa intaydi baad leeda waa isberi yeeli karay oo markaa dee tuhmaad iman mayso waxa ay u daliishadeen dee markii hinda xaaskii abi sufyaan ay nabiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam ay tiri ninkan odayga abi sufyaan waa yaro bakayl oo masaariif nooma dhammaystire bal ka waran jeefkiisa haddaanu wax kaga quusanno dee wuxuu nabigu ihi khudii maa yakfiiki wa waladik bilmacruuf adiga iyo carruurtaada wax ku filan dee odaygan waad ka farsamayn kartaa adiga iyo carruurta wax ku filan abi sufyaana riwaayinka qaarkood waxa sheegaya inuu meesha ka agdhawaayo uu yihi waa riwaayinka qaarkood say tilmaamayaan wixii hore lagaa saamax ayuu ku yihi wixii hore lagaa saamax ku dhegana adigu marka marka maslaxad la soo kordhinaya idkeedana waxa shardiyahu in qawaacidii shareecadda lagu soconaya mafsado ka weyn inaana imanayn haddii faleexada imanayso oo la odhanaya ninkii weynaa waxbuu xaday buu xaday ama xeer ciqaabeedda lagugu fulinayo ama uu kuba dilayo ama waxaagii hore wax ka badanba uu qaadanayo de waa iska dil waa intaa la sahlay waa maslaxad kolka la sheego lasoo kordhinayo mafsado ka weyn waa inaanay ka dhalanayn ila muwaasana la samaynaya muwaasana bayna almasaalixi walmafasid الرابع يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو له أو من غيره ويبيعه ويستوفي حقه xaqiisii buu ka dhamaystiranaya intuu wax ka qaato xoolihiisii wixii ka soo hadhana wuu celinaya wlxurumaatu qisaas ilaahay baa yihi xurumaadka xooluhu leyin de waa laysu jari faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum ka idinku xadgudba idinkuna ku xadgudba markaa khilaaf culamaa fii damaan alcaariya magdhowgeedana horaynu uga soo hadal baab lqas waa qasabkii wey qasabki waa dhici qofkii oo la dhaco maalkiisii laga dhaco xagga sharciga waxa weeye akhdu shay dulman wa qahra wax cid kale leedahood gardaro ku qaadataa qasab la idhaadaa alistila curfan calaa xaqi kayrihi qahran bikayri xaqi iyada oo xoog aad kaga qaado cid kale xaq ay leedahay gardaro eg waxaa meesha ka baxaya haddaad xoog kaga qaata laakiin aad gar u leedahay inagaa ka soo hadalla ama xoog lagaaga qaado maxkamaddu kaaga jarto oy ku xaraasto xaqaad u yeelatay daraaddeed taa qasbi lama idha in dadku ay kala dhacaan waxooda waa m waa arrin xaaraana oo sida dhiigoodu xaaraan u yihinbu dadka xaaraan u yihin xoolahooduna walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaail ilahay baa i dadka xoolahooda baatila ku cunina xoolaha dhexdiina baatila ku kala cunina axaadiistan sheegaysa waxa la dhacaafoolxumada uu leeyahayna waynu arki ee baabka ku soo aroortay caqli iyo sharciba wax uu diidayo weyn nabadgelyo iyo walaalsinimo iyo aakhiraba luminaya wacan saciid ibni zayd radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaal nebigu waxau ihi man iqtadaca qofka goosta ee dhaca shibran taako min alard taaka dhulka ka mida oo taaka dhul ah buu dhacay dulman gardarru ku qaatay dawaqahu allaahu ilaahay qoorta ayuu u geliyaa ninkaa isaga ah qofkaa isaga ah dawaqahu dawaqahu allaahu iyaah dhulkaasuu ilaahay qoorta u geliyaa min yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha min sabci ardiin toddoba dhul ayaa laga soo jarayaa intii in la eg dabeedna sida tusbaxa qoorta loo gelinaya dawaqahu llahu iyaahu dhulkaasunbuu ilahay tusbax uga dhigaa yowma alqiyaama min sabci ardiin yuqac min sabci ardiin toddoba dhul baa laga soo jaraya xadiidkaasi waxau tilmaamayaa dhucu wuu sii kala xun yahay dhucu mar walba wuu xun yahay cid la dhaco qasab lagu dhaco iyo xaq darro laakiin wuxuu sii xun yahay shayga madbuurtada ah waxaan asadka la idhaahdo marka uu weliba la xidhiidho dhucu ayuu sii xun yahay waayo waa wax jiraya muddo dheer muddo dheer lakala dhaxlayo saadkiisiina sii muuqanayo cadhadiisi iyo nacayshiyiisiina sii badanayo aafadaasi cidda ay gaadhaysa iyo wasakdaasina sii badanayso ilan kaabiran can kaabir awowyaalbaa kala dhaxlay dhulka sidaa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayuu tusaale gaara usoo qaatay tusaale gaar usoo soo qaatay ina allaha tacaala warasuulahu cadama xaquuqa alinsaan xuquuqa bani aadam aad bay u weyneeyeen rabbi iyo rasuulku ilaahay baa yihi walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbail nebiguna markii uu ummadda la dardaarmayay sanadii tobnaad wuxuu yidhi ina dimaa'akum waamwaalakum calaykum xaraam waa dhegtiinna iyo dhiigiinna iyo xoolihiinna inaad kala dhaxdaan waa xaaraan sidaa darteed ayaa fadeexadiisu qofkan u oo khalqigu marka ay imanayaan goobta bannaane carasaakulqiyaam qofba wixii uu ku fadeexa waxaa lagu fadeexadaynayaa wixii uu ku ibtiloobay xaaraanta ahaa marka qofkii dhulboobka ahaa waxaa lagu fadeexadaynayaa in tusbaxun looga dhigay dhulkii u dhici jir qoortaa loo gelanaya siduu ula soconayaay siduu u walwaalayaay miyaanu la kufaynin iyo dadka meesha jooga xagguu ka maraya iyo ila dhulalbusitaaye waxaasoo dham waa caalama inaan gaarin laakiin waa rumaynay maadaamuu rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiis bukhaari iyo muslim ku jira uu ku sheegay bal ka waran dadkii dhulboobka arrinkooda halkuu mari doonaa haddaanay xaqaa iska celinin dee iyagoo la hadaafaya oo la hawaaray la hawaarsan oo lagu diganayo oo calaa ru'uusi alashhaad khalaa'iqda dhexdooda ka fadeexadaysan ayuu bay doonaa waay waa waxaan imika laynagu ibtileeyey nebigu tusaalaha wuxuu soo qaadanayaa mar walba mushkilada dhulku oo ay jirtayba xasaasiyadiisaa sii badan xasaasiyadiisa ayaa aada usii badan iyo jacaylka dadku ay maaragtay jecel yihiin lacana allahu man gayara manaara alard ayuu xadiidkii kale saxiixa allaha nacdalo qofka astaamaha dhulka lagu kala gartay iyo ijaarkooda wax ka bedela seesaska ijaarada beeraha wadooyinka loo dhigo meesha had iyo jeer labada qof ay ku kala calaamadsanayaan dhulkooda qofka wax ka bedela allaha nacdalan rasuulku sal allahu calayh wasalam horuu u ballan qaaday shaytaanka bani aadamka meelaha uu u dhex fadhiisan doono marka uu iska horgeynayo inay halkaasi ku jirto walauzayinanna lahum fi lard wallahi inaan dhulka u qurxin isagoo ilaahay hortiisa ka dhaaranay walauzayinanna lahum fi lard fuqahada dargii hore waxay ku sharxi jireen waxaan leeyahay mufasiriintu markaad iminka maraajicda eegto waxay ku akrinayaan ku fasirayaan dhulkaan u qurxin doonaa oo uu shaydaanku uhi macnaheedu waxa weeye walauzayinanna lahum ay libani aadam almacaasi fi lard macsiyooyinka dhulka dhexdiisa khamriga zinada xaaraan waxyaabaha ayaan u qurxin doonaa ayaa uuga jeedaabay ku fasiri jireen laakiin innagu dee waynu aragnay tusaale waaqiciyaynu haynaayo daahirkaa baynu ku fasiraynaaba iyadoo ciidda cun ba arrinku dhigayn berigii hore ciidda cun baa laysku isku habaanay in la cuni karo lama moodayn laakiin dee imika way muuqataa marka dhulka siduu ugu qurxinaya shaydaanku baaba daahiraho aynu aragnaaba marka uma baahnid inaad taawiil kala sii saartaba waay waxaad u khatar badan iminka dadku dhulka way isku qabsadaan waxaan leeyahay waxyaaba badan oo kale isku qabsadaan masalan wax dhintay baa lasu wax dad dhintay baa la isku qabsanaya waxaa laga yaabaa dacwadooda in wakti yar lagu dhameeyo go-aan laga gaari karo oo dhaaraha la isku aamino oo shareecada la isku aamino oo go-aan sharciya soo baxay la qaato laakiin haddii waxa la isku haystaa uu dhulba yahayda dadkuba way sunaysayn dadka kudhigooda way oo dheg la qabtaba ma lahaa kitaab kasta oo loo kala bixiyo iyo aayad kasta oo lagu kala xukumo baloorkaa foodhig bay soo dhigaa go-aan laga gaari kari maayo asaasay isu daba soconaysaa way way isla waalanaysa lafiyo dawraan baa lagu jiray waay aulmu xaraamu fi lqaliili wlkatiir taakaduu nabigu soo qaadanayaa waxa wey waxaa la idhahda dulmigu mar walba waa xaraan haba yaraadeen ah, caqaaraadka maguurtadu waa sii khatar badan yahay waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa man malaka daahira alardi malaka baainaha ilaa tukuumiha dhulka qofka milkiya dushiisa hoostiisana uu milkiyaya ilaga daqiiqaada wax ka soo saaraya hadduu qofku baloorkan leeyahay undergroundkiisana isagaa leh hoosta lagama soo qorayo sidan yahuudda ay hoosta kasoo galaan kasoo soo hoosta isagaa leh qof sidoo kale hawadana isagaa leh baloorkaa isaga ah uu leeyahy ila waata la yidhi ilaa xaggii hoosuu la dulmiyey kol hadduu baloorkii ku fadhiistay waxaan dhulalkii oo dhan loogu soo jaray ilaa xaggii hoosu haystaa dee ee uu qofkani milkisanaa marka qofku hoostana isagaana hawadana isagaa ah sidaa daraaddeed baa haddii masalan halkan oo kale masjidka iminka markuu kan yahay antar garoonkiisa cid kale dukaan kama samaysan karto hawadiisana cidi kama samaysan karto leannahu isagaa la masaajid alkaa imika hadduu midib bakaarkaasi ilaa waan yar dul maraya masaajidka halkii saajidka ahaadee wuu dulmiyey masaajid maadaama dabaq ka qabto waay haddaan dee kolka hore la odhan in masaajidku intanun buu leeyahy inta la waqfi waa intan hoose ee xaggan sare lama waqfin ee meherada laga dhigaya ma xagga hoose meherada laga dhigaya xagga sare uma masaajida haddaan shardiga lagu darin waxaa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa dhulku inuu toddoba yahay sida cirkuba toddoba uu yahay ilaa waa kan min sabci ardiina buu tilmaamay allahu ladii khalaqa samaawaat allahu ladii khalaqa sabca samaawaat wa min alardi mislahun yatanazl mru baynahum suuratu dalaqa akhirkeeda ilaahay toddoba samou abuuray dhulkana intaasoo kale u abuuray ducadiina dee waa ku inuu dhulku macnaa jamac yahay aan mid keliya ahayn allahuma rab asamaawaati sabci wamaa adalat waraba alardiina wamaa aqalat waraba shayaaiini wamaa adalat kulli jaara min khalqika kulihi ducadii rasuulka sal allahu alayh wasalam waaya fawaaid faaidada horeysa waxa weeye qofku marka uu hayo xoola uu soo dhacay iyo wax uu soo xaday iyo ammaano dad leeyahay iyo waxyaabo wadiicooyin oo lagu ilaaway iyo wax kalsooni loogu dhiibo ciddii lahayd uu garan waayey ha sadaqaysto danaha guuda muslimiinta ha ku bixiya iyo masaakiinta waxbuu farasaystay berigii hore ama qaar farasaystaanka kaga tegey ama waa ciddaa u dhiibato waau garan waayey ama waxay ahayd wadiica aadu kullu dalik sadaqaa u bixiy faaidada labaad waxa weeye man kasaba maala xaraama uma taaba kasamani khamrin wamahri dagin fain kaana lam yaclam taxriima uma calima jaaza lahu aklu taa waxay kaga hadlaan kutub xaraam kutubta la idhaahde baab maalka xaraamta ka waranka marka haddii qofku uu soo shaqaysto xoolo xaraama oo berigii hore aanu garanaynin waxaan inuu xaraam yahay jaahil isagoo ab waxaan shaqaysta markaa ogaano ha joojiyo wixii horena ha iska calfado waxa dambena ha iska joojiyo waxaa laga tixraacayaa qofkii gaalka ha islaamayn oo kale oo qofku dee markuu gaal yahay uu soo islaamo nebigu calayhi salaatu wasalaam muu odhan jirin naagahana wada fur bilaa meherbaad ku qabteeye xoolahana ka dhexbax wada xaaraan bay ahaayeen muu odhan jirin ee baa looga bilaabaya bayt cusub oo nolosha ah marka qofkani kol hadduu jaahil ahaa maalulxaraamkiisii hore wuu iska wadan markuuse maalinta ogaado waxan inuu xaaraan yahay ayuun baanu noqonayn hadduu isagoo og waxan inuu xaaraan yahay shaqaysto oo uu soo saaruu farabato maalintuu toobad keeno xalkiisu waxa wey in la ydhaha wixii hore ummadda danaheeda guud ku wareeji laamiyada iyo masaakiinta iyo horumarinta bulshada ayaa la gelinaya adigana waxbaana ku amaaynayna yaa miskiin meelaha kale aad ka taasiirgili ayaa la odhan doona waayo isagoo waxaan og inuu xaaraan yahay buu soo saaray uma xalaaloobaya almaal lmaqsuub ida tajara waa faa'iidada afraad almaal lmaqsuub ida tajara bihi lkaasibu wanamaahu farabixa faacdalu laqwaal an yakuna ribxu munaasafatan baynahu wa bayna saaxibi lmaal waxa uu kuuri qofkii waxbuu soo dhacay dabeetana isaga oo ku faraxsan ayuu ku shaqeeyey xoolii ummaduu dhacay ama shaksi buu wax ka dhacayba halkaasuu ku shaqeeyey wax aada u fara badan baa ka soo baxay marka culimada barkood waxa ay ku tegayaan khilaaf baa ka jire ehm, in wixii la kala baro la idhaahdo bal isaguna bar ha qaato barhka kalena ciddii xoolaha la ka qaado isagu xooggiisi aan loo xisaabiyo marka kalena xoolaha ciddii lahayd qolyaa qaarkoodna waxay leeyihin xoolaha iyo wixii kasoo baxayba ciddii lahayd baa lahayd qaala sheikh cabdullahi bnu muxamed kullu qowmin lahum caadatun istamaruu calayha tukhaalifu axkaama sharci fi lmawaariisi waadimaai waadiyaati wagayri dalik yafcaluuna dalika mustaxiliina lahu fii jaahiliyatihi fainahum idaa calimuu wastaqaamuu lam yudaalabuu bima facaluuhu fii jaahiliyati waxa uu kuleeyahay dadku masel caadooyinkana iska leeyihiin qabaa'ilka iyo iyo waxaana iska yaro cuncunaana dhexdooda xaaraamaha iyo waxaas ama dhaxalka iyo magaha iyo waxaas haddii marka cilmi ay u yeeshaan arrintan inay xaaraan ay ka toobad keenaan waa sidii halkii hore uunoo qofkii waxba dib loo xisaabin maayo wixii ku baxay ee baa la odhanaya halkii kasii sii qabiiladii maca salaadiintoodii cuqaashoodii way yidha walyaaleen waarintii hore maanaan ogeyn dee xoolahan agoontii la yska cunayo inuu xaaraan yahay qubanaha maanaan ogeyn inuu xaaraan yahay adarti annagu xalaal unbaan u haysanay bay idhahdeen markii culimadii wacdiday laakiin maanta kol haddaanu ogaanay qubanahaas iyo magtaa barka la goosanayo iyo xoolaha agoontee barka la cunayo inuu xaaraan yahay maantaanu ogaanay khayr alla idin siiya culimo mar hadduu caynkaa yidhaahdo wixii hore waa la iska day kol haddaad jaahilka waa lagu cudurdaaraye iminka uun cafa allahu camaa salaf wixii hore ilaahay kaa dhaaf qofka u noqdun baa ilahay u ciqaabaya وعn أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم kاna cinda bعض نساء nebigu maalin maalmaha kamida wuxuu ag joogay xaasaskiisa mid kamid ah ayuu xaafadeeda joogay faarsalat way soo dirtay إxdىa أmahaati الmuؤminiin hooyooyinkii muؤminiinta mid kamid a macnaha waa xaas kaleo xaasaskiisii ka mida ayaa soo dirtay maca khaadinin laha mid iyada u shaqaynayaday u soo dhiibtay biqascatin fiiha macaam xeedho raashin ku jiro qascadu waa xeedho xeedho raashin ku jiro ayay qof shaqaalo ah u soo dhiibtay tidhi nebigu xaafadiisaa ah kale uu joogaaye uge isaga iyo marsidiisu ha cuneene labadiisa xaafadiisii baddaa mid ka mida buu joogaa dabeed mid kalea usoo fidhistay ciyi oo kuwii maalintaa uu ka maqnaa kamida xeeday wax kusoo riday riday kan shaqaalaha u qaadoo nabigii ugeebaysi oo kaxaafadaa jooge fadarabat biyadiha fakasarat ilqasca tii xaafadeeda uu nebigu joogay baaba feer kutantooma ku dhufatay xeedhadii kala duurtayba weligeed badan gala miyaa lasoo agmaraa asxaabiyad baa haatee <laughs> waaya fadarabat biyadiha gacantay ku dhufatay oo fakasarat ilqafca xeedhadii bay jabin waa inantii fariida ahayd caaisha wey radia allahu canha inanta kale soo dirtayna waa zaynaba bintu jaxsh cashi halkaasay kala jabin nabiguna calayhi salaatu wasalaam nin weyn oo fariida buu ahaaye islaantii waxba faraha kuma fiiqin kalaam kalena uma gelin xalqun buu keenay wax dhacay oo canaantiisa dib loo galaa colaadun bilowdaaye xalkuunbuu u gudbay islaantiisiina uu ka aamusay fadamahaa fadamanahaa buu i fadamahaa u soo ma fadamahaa xeedhadii kala dhacday ayuu isku celiyey xeedhadu dee waa weelkii looxa ka qornaa wuu isku celiyey saasuu isugu qabtay wajacala fiiha acaam raashinkiina wuu ku celiyey intuu xeedhadii kala dhacday dib isugu celiyey ayuu raashinkii daatayna dib ugu soo celiyey wa qaala markaa nebigu waxau uhi kuluu dee waar iska cuna qoladiinan meesha joogto dee iska cuna islaantii iyada ahayda xeedhada laga jabiyey maxaa la yeelaya ile marka horeba raashinkay soo dirtee wadafaca wuu dhiibay alqascata saxiixa xeedhadii saxiixa ahayde caashana lirasuul waxba kana ku saliyini <laughs> lirasuul kii ay soo dirtee dhambaalwalaha walaha ama khaadimkii sidaytii hore ayuu udhiib u yihi shaqaale islaantii xeedhada laga jadeeyey belu celi kan barooda waa sii caasha waxabasa waxa uu halkan dhigay almaksuurata tii la jabiyey caasha dee adun baa isagu ila wax saabixil ma leh maxayn islaam dee maxay odhan mar haddaanu caayin aanu calaanin aanu dilin aanu xidhin laakiin uu ka magdhabay bu de waa kacan nin ulaba ku haysa rawaahu albukaari watirmidi wasama daaribata caaisha tirmidi wuxuu ku magacaabay caaisha wazaada faqaala acaamun biacaam raashinna raashinun baa loo dhigaa wa inaaun biinaa dee weelna weelun baa loo dhigaa haddii qof aad raashin ka cunto dee raashinun baa loogu magnabaa caash haddii fujaan laga jabiyana fujaan baa loogu magnabaa islaantu raashinka wayna soo soo raashin loo celin maaye fujaankii aad ka jabisuun baynu dee kan u celinay unkaa la soco wasaxaxahu xadiidkuna waa saxiix sidaasaad u arkaysaayo xadiidku waxa uu na qofka wax dhib geysta waa laga maglabi taasuma u taalla waxaynu xadiidka ku arkaynaa waxaan hinaasaha la idhaahdaa qof xataa fadlila laftiisa inuu ka iman karo hinaaso wuxuu sheegayaa in qofkan uu ku hinaasay inuu jeceli gabada hadday hinaasta macnaheedu waxa wey ninkeedunba jecesha in lala wadaagunbaa inbay karaahiyeysanaysa laakiin wuxuuna la diidaya inuu xadda ka baxo foos burbur uu gaadho heer waaliya inuu gaadho ayuunbaa la diidaya qofku inuu hinaaso wax jiraya weeye nebiguna kama waaninin islaamkan hinaasaha leanna waa xaqay leedahay akhlaaqdii nebiga wanaagsanayd baynu arkayna ka qaadanayna sida islaamaha loola dhaqmayo waaya marka wax walba wixii lamid a ah ayaa lagu magdhabaa weel hadduu jabo dee weel baa lagu magdhabi doonaa sidaa ad arkayso waxaynu ka faa'idaysanaynaa haddii qofku uu meel joogo xaafadihiisa mid ka a ta kale in lagu xurmayn karo oo wax loogu keeni karo aanay sheegayninna foolxumo iyo dhibaato waay shaqaale in la samaysan karo haddii laga aamiye fitnadooda ayaa laga qaadan karaya qofka waxaa loo qabanayaa wixii uu geystay ayaa loo qaban doona وعن rاaفع بن khadيج رضي الله عنه qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxau hi mن زرca في أرضi maن زرca qofka beera فيi أرضi qوم qolo dhulkood buu qof iska dhistay ama iska beertay بغayri idنihim iyagoon ufasixin buu iska beertay ama iska dhistay falaysa lahu uma sugnaanin min الزرci sarcii شhayn waxba ma leh sarci ma laha walahu nafaqatuhu intii uu geliyey iyo lacagtu ku maalgeliyey uu leeyahay falaysa lahu min azarci shayu raashinkii ka baxay ma laha walahu nafaqatuhu lacagtii uu geliyey ayuunbuu leeyahay xadiidkaasi saasuu tilmaamay rawahu axmed alarbaca ila nasaa-i waxasanahu tirmidi wayuqaalu ina albukhaariya dacafa walxadiidu xasan xadiidka darajadiisu waa xasan marka loo soo warwareegay kutubu takriij la akriyo xadiidkana waxa uu tilmaamaya qofku meelaan u hayn hadduu dhiso ama beero inuu leeyahay wixii ka galay beertu haba hawrto oo wax fara badan ba ha dhashee isagu lacagtiin buu leeyahay ah, saasuu tilmaamaya marka weliba gaar ahaan xadiidkani sarca ka dhismaa waa inuu imanay sarca ayuu ka hadlaya waaya وعن cروة بن زبير رضي الله عنه قال قاla رaجuل nin baa waxa yihi min أصحاabi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم nin أصxaabtii nebiga ka mida ayaa waxa uu yihi إna رaجulayni laba nin ayaa اkhtaصmaa إilىa رasuuل الlah nebigay u doodeen u dacwoodeen صلى الله عليه وسلم asxaabiga jahaaladiisa nin asxaabtii kamida baa xadiid ka soo wariyay haddii la idhaahdo asxaabta ilaahay baa wada taskiyeeyeyo la isma weydiiyo jahaaladani maxay tahay asxaabi majhuuliy waxba uma dhimayo xadiidka ila ilahay baa yihi radia allahu canhu waraduu canhu labadaa nin nebigay u dacwo tegeen ikhtasama fii ardi dhul bay ku muransayn arasa arasa waa beeray axaduhumaa midkood fiiha nahla midig wuxuu ka beeray geetimireen واarض للآkر dhulkana ka kala arg faqadىa rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasaلam bاlأrضi dhulka wuxuu u xukumay lisaaxibihaa kii lahaa wa amara صaaxiba النkل kii geetimireedka ku beerayna wuxuu faray an yukrija naklahu inuu dee dhirtiisa fujisto wa qaala waxaanu ku yidhi laysa uma sugnaanin lcirqin ظaalimin xidi daalinihi xaqun uma sugnaanin xidi daalimihi xaq male marka geedkaagu waa geed daalim ahoo xididun buu iska gashaday meelaanu lahayn marka dee xididkan daalinkii meesha joogi maaye iska fujiso halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa labada qof marka ay isku qabsadaan waxan dee kii idan la-aanta meeshan ku dhisay ama ku beeray wixiisi waa hawada hawada ubaxay allahuma ilaa inuu yidhaahdo kan meesha dhulkani ii daaya mooyaane hadduu yidhahdo dhirta ii daaya ama seeskii iyo dayrkii aqal ka dhisan ii daaya hadduu yidhaahdo waa loo qiimeynaya markaa waay waa ictidaa xadgudubkaasi inuu xaraam yahay baynu halkaa ka aragnay oo aanay markaas أنه يجب في الحاaل رد الأرض المقصوبة إلى صاaحبها وإن kاna فيه غرس أو بناء تجب إزالته وتسليم الأرض khاaلية مima يشغلha dhulkii waa in la safeeya hay waa la mariya cagaf baa loo marin doonaa qofki dhirtaa laga marin seeskana waa laga marin doonaa leanna haddii la idhahdo ninkaa loo qiimeeyo la muransiiyo dee mid waliba intuu meel ku taagaabu odhan dee ha i qiimeeyo mid waliba meel banaan intuu eego oo uu guri ka dhiso ayuu odhan doonaa soonay waa ka xumee dee guriga isagaa leh ha iskaga qiima ha iskaba qaatoo dee guriga lacagtiisuna hay siiye xoogaana wuu saari doonaa faa'iidaha oo bay noqon doonta marka si albaabkaasi u xidhmaba cagafun baa laga maray hadduu qofka meesha la yidhahdo hala daayana ama waxbaan u celinaya hadduu yidha hala daaya isagaa loo qiimaynaya haddii uu yidhaahdo dee waanu heshiinaynaana waa halkeeda وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبgu قاaل wuxuu i في khudbatihi khudbadiisii يوم النحر بmina maalintii gawraca ee ciidda ee mino uu joogay waxa uu yihi إna dimاءكم wartadii w dhiigiina inaa isdishaan weyn وأموaaلكم xoolihiina inaa xoolaha kala qaadaan وأعراaضكم inaa sharaftiina meel kaga dhacdaan oo isxamataan oo isxaqirtaan oo isdicaadaysaan oo isgumaysataan macnaa inaad sharaftiinna meel kaga dhacdaan calaykum xaraam xaaraan bay idinka dhiiggiinna xoolihiinna dhegtiinna intaa ilaashada meel ha kaga dhicina ka xurmati yawmikum haada maalinkan ciidda ahee bishan ku jira dilxijo siduu xurmo u leeyay fii shahrikum haada isagoo bishan dilxijo ku jira fii baladikum haada isagoo dalkiinan la jooga ee maka makisay xurmo u leeday bishan dilxija see xurmo u leeday maalinka ciidu siduu xurmo u leeyahay ina lilmu'miniina xurumaatin wa karaamaatin wa xuquuqan muminiintuna waxay leeyihin xuquuq iyo lama iyo karaamo aana lagaga dhici karayn halkaasuu kaga ambabaxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka dee cidda u daba maraysa dardaarankiisaa weydaaranaysa qiyaamaha isqabsanaya rasuulku sala allahu calayh wasalam